بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله kitaaب الصyام waxa u yihi sheekhu raximah اllahu tacaala kitaabu الصiyaami hada kitaabu الصiyaam kani waa kitaabkii soonka wey soonku waa axadu arkaani اlislaam arkaanta islaamka mid ka mida weeyaan sida xadiidka rasuulka ku sugan salى اllahu alayhi waaalih wasalam bunya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaha illa allah ana muxamada rasuulu llah wa iqaami الsalaa wa itaai الzaka <clears throat> soomi ramadaan soonkan ilaahay baa faral yeelay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الsiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun kutiba calaykum waa laydinku faral yeelay weeyaan shahru ramadaan aladi unzila fiihi اlqur'aanu huda linnaasi wabayinaati min alhuda wاlfurqaan ka bisha ramadaan soonkeeda ayaa la waajibiyey markaa soonkuna luqatan waa alimsaak waa afaysashada qofka oo shayga ka istaaga ayaa la yidhaahdaa wa minhu qowluhu tacaala inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya sharcanna waa imsaak waa waxyaabaha soonka jabiya oo laga afaysto ayaa la yidhahda min uluuci lfajri ilaa guruubi shams wuxuu uhi sheekhu raximah اllah wa sharaa'idu wujuubu siyaami soonka waajibnimadiisa shuruuddiisu halaathatu ashyaaa saddex shay weeyaan alislaamu islaamnimada iyo walbuluuqu qaangaadh walcaqlu iyo caqli walqudratu cala soomi iyo soonka karitaankiisa qofku inuu soonka markaasi awoodayo oo uu karay wa faraa soomi soomka arkaantiisu arbacatu ashyaa afar shay weeyaan anniyatu niyada walimsaaku can ilakli washurbi cunitaanka iyo cabitaanka oo laga joogsado iyo waljimaac galmada watacamud alqay iyo xunqaacad oo loo kaso oo laga istaago laga joogsado waladii yuftiru bihi saaimu ka soomani shaygu ku afurayo ee soonkiisa jebinaya casharatu ashyaa toban shay weeyaan maa wasala wixii gaadha camdan ogaan u gaadha ilal jawfi jawfka gaadha iyo warasi madax yani addimaaq waalxuqnatu iyo xuqnada xuqnadu waxa weeyaan idkhaalu dawa dawo oo la geliyo wey fi axad sabiileyn labada jid mid kamid a walqayu iyo hunqaacada camdan ogaan qofku iska hunqaaciyo walwadqu camdan iyo wadiga oo markaas isaguna camdi ahaaday fi lfarji walinzaalu can mubaasharatin iyo qofku minidu ay ka timaado mubaasharana ay kaga timaado walxaydu iyo xaydka iyo walnifaasu nifaaska iyo waljunuunu waaliday wariddatu iyo ridada diinta oo laga baxa wey walciyaadu billah wayustaxabu fi sowmi soomka dhexdiisa waxaa la suneeyey alaaatu ashyaa saddex shay ayaa la suneeyey tacjiiru lfiri afurkoo la dedejiyo wa taakhiru suxuuri suxuurtoo dib loo dhigo wa tarku lhujri min alkalaami wa tarku lhujri iyo wa tarku lhujri min alkalaam hadalkiisa xun oo laga tago wayaxrumu siyaamu khamsata ayaam shan maalmood soonkoodunoo xaaraan ayuu noqonaya alciidaani labada ciidood waa ayaamu tashriiq iyo ayaamu tashriiq athalaatha ee saddexda ah wayukrahu waxaa markaasi la karahsaday sowmu yowmi shaki maalinta yowmu shakiga soonkeeda waa la karahsaday ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqa mooyaane caadatan lahu caadaw ley waman waia qofka galmooda fii nahaari ramadaana ramadaan maalinteeda dhexdeeda galmooda caamidan xaalow yahay mid u kasaya filfarjina markaasi uga taga facalayhi alqadaau korkiisa waxaa ahaaday qale iyo walkafaaratu kafaaro wahiya kafaaraduna cidqu raqabatin muminatin adoon muminada xoreynteed weeyaan fain lam yajid hadduuna helin fa siyaamu shahrayni waa laba bilood soonkood oo mutataabicayni israacsan oo isku xigxiga fain lam yastaطrix hadduuna awoodin faitcaamu sitiina miskiin lixdan miskiin qudintooda weeyaan likulli miskiini miskiin waxaa usugnaaday muddun mud cunta ayaa la siin doonaa waman maata qofka dhintaa wa calayhi soomun korkiisana uu ahaade soom soonkaas min ramadaana ucima canhu waa laga quulin doona likulli yowmin maalin kasta muddun mud baa laga quulin doona waay soonka wuxuu yeelanayaa shardulwujuub shuruudda uu ku waajibay shuruuddii uu ku waajibayey ayaa uu inoo sheegay wuxuui wa sharaa'idu wujuubu siyaami soonka waajibnimadiisa shuruudiisu halaatat ashyaa saddex shay wey alslaamu islaamnimo qofka soomaya waa inuu muslim yahay qof aan muslim aan ahayn hadduu soomo soonkiis ma asaxayo horena wayna soo marnay walbuluuqu qaangaadh iyo walcaqlu caqli oo labadaasina waa takliifkii weeyaanoo waa inuu qofku mukalaf ahaado waay oo qofka ilmaha yar isaga soonka kuma waajibin haddii uu soomo soonkiisu waa ka asaxayaa ka mumayiska ee wax kala soocaya haddii uu soomo soonkiisu waa asaxayaa sidii salaada oo kale caqliguna da waa qofkii waalnaayo qofkii waalnaaba ku baxayo ka waalan hadduu soomo isna soonkiisu asixi maayo qof miyir qaba ayaa la doonaya waxaan u daliila masaaishaasi rufica alqalamu can alaaثa saddex baa qalinka laga rafciyey can الnaa'mi xataa yastayqid wa can الsabiyi xataa yaxtalim wa can اlmajnuuni xataa yacqil kii yaraa ilaa intuu ka qaangaadhayo ka waalan ilaa intuu ka miirsanayo iyo ka hurdaa intuu kasoo toosay wاlqudraةu calى الsowm soonkii markaas waa inuu awood u leeyahay qofku soonkii waa inuu marka waxaa ku baxay qofkii aan soonka aan karayn awood buu lahayn sida odaygii gaboobay oo kale iyo islaantii gabowday iyagoo kafaaray bixin doonaa waynu arki doonaa insha allah waynu keeni doonaa waay waxaa kale iyadana meesha ku jira waxa weeyaan gabadhu waa ina daahirtay markay soomayso haddayna daahiran ahayn iyadana soonka soonta asix maayo waay laakiin imika halka wuxuu noga shegay sawdulwujuubki si kaleaynu dhigayna soonka dahaaro ma loo shardiya qofku inuu daahir iyo ma loo shardiya yani inuu daahir ka yahay jinaabadii oo daahir ka yahay gabadha ee xaydkii daahir ka tahay dumarka naga reebaya oo iyagu soonku haddii iyaga oo ugu soo galo aan daahir aan ahayn soonkii maalmaha ayna daahirka ahayn ama xayd ha noqda ama nifaas ha noqdee waxa weeyaan soomi mayso soo laguma laha laakiin way qalayn doontaa qala lagu leey jinaabadii ka warran hadda shardi muu tahay qofku soomaya inuu daahir yahay uu jinaabadii daahir ka yahay mise shardi maaha aljawaab hay shardi maaha maxaa u daliila ad dilbin maasa dilka ya ha ya faman shahida minkum shahra falyasum waay qofkii binu soo cadar ama daahir hada minu ahaaniba waay fadal xilli leylat siyaam arafa fi ilaani saahiku xataa yatabayana lakum khaydraad waay saxa wey waxa kale yahaya wax kale fadal yudrikuhu lfajru wahuwa junubun rasuulku soo gaari jirta salaadda subax waxay soo gaari jirtay isagoo jinaabeysan waana soomi jiri ya intuu uu soomay waagu wuxuu soo dilaacay markaa isagii oo jinaabeysan deetna waa meedhanaya salaadu tegay dabeetna xadiiskaas daliilo marka inaan shardi inay ahay qofka isagoo jinaabeysan uu soomi karo waa meedhanaya marka ay salaadda subax usoo gasho wa faraa-id soomi soonka arkaantiisu arbacatu ashay afar shay weeyaan anniyatu niyada inama alacmaalu binniyat ba walimsaaku can alakli washurbi waljimaaci wa tacamud alqay intaan laga joogsado intaasi waxa weeyaan waxyaabihii soonka jebinayay marka haddaad imika soo sheeku afar shay nooga budhigin ya afar shay muu ka dhigay sheeka soo maha afar shay muxuu ka dhigay arkaanta faraaid waa arkaanti weyaan arkaanta soonka imsu ka dhigay afar laba labaad ka dhigi karaysa laba yaad ka dhigi karaysa aduu ka dhigi laba ya haye waxay noqonaysaa mid waa niyada waa ta koowaad ta labaadna waxa weeyaan alimsaak can ilmuftiraat alimsaak can ilmuftiraat wixii soonka jabinayo laga joogsado cunitaanka cabitaanka jimaaca tacamudulqayga intaba soonka way jebiyaan marka wixii soonka jebinayo laga istaago iyuu rukniga labaadna noqonaya ka labada rukni waa kuwaas labaad ka dhigin marka waxaad odhanaysaa arkaantiisu waa laba anniyatu iyo alimsaaku can muftiraat muftiraatku muxuu noqonayaa can ilakli wاshurbi wاljimaaci wa tacamud lqay tacamud alqay waxa weeyaan ogaanu qofku iskaga hunqaaciyo wuxuu inoo sheegaya marka waxyaaba soonka jibinaya waa kan lagu yidhi waladii yuftiru bihi saaimu ka soomani uu ku afurayo ee soonkiisa jebinayaa casharatu ashyaaa toban shay weeyaan ka koowaad maa kii weeyaan wasala gaadha camdan ogaanu gaadha ilaljawfi jawfka gaadha iyo waras jawf waa manfadka maftuuxa wey markaa waa caloosha almacida maciidada aduu tafasiil baa gala insha allah waan arki doonaa waa maciidada iyo addimaaq maskaxa oo maskaxda nooca hoose waa dhaawaca qofka ku dhaca ee ma'muumada la yidhaahdo ee maskaxda gaadha marka halku le waa ras rasku waa saasuu gala jeeda waa dimaaqa weeyaan maskaxda wixii gaadha waay waxaa kale iyaduna ka mid a mahaanada almathana alqubl dubr ya waa manfad maftuuxa manfad maftuuxa wey meel wax ka geli karaano furan ayay noqonaysaa xubinta taranka maaanaduna waa kaadi haysta weeyaan iyo iyo addubur waxaa lamid a ah iyaduna dhegta waa manfad maftuuxa iyaduna say yidhaahdeen culimadeenu culimada eh, ahlucilmiga qaar ka mid a iyo dhakhaatiirtu waxay idhahdeen dhaguhu manfad maftuuxa male meel furan male meel furan madaxa iyo indhaha iyo maxaa halkaa laga qaadanaya marka qofka soomaali haddii indhihiisa dawow ku shubo dawada dhibicdhibicda ah soonkiisu jabi maayo waayo ishu manfad maftuuxa male laakiin dhegta hadduu ku shubo marka lagu socdo ariiqada madhabka marka lagu socdo dhegta hadduu ku shubo waxyaabaha dhibicdhibicda ah hadduu ku shubo ya manfad maftuuxo maskaxdii u furan tahaye soonku waa jabaya waa odhanaysa marka soonku waa u jabaya masaail kaloo fara badan oo waqtigan casrigan jooga iyo masaaisha noocan la xidhiiraya oo marka la idhaahdo alqubul wadubur iyaguna waa manfad maftuuxa oo waxa weeyaan waxay u furan yihiin maalan kaadi kaadihaysti oo kale ufurantahay alqubul ugu furan yihiin waa halkaa inaga soo baxaya waa halkaa qofka sooman ee kaadida laga soo saaro haddii la geliyo soonkiisu wuu jabaya soonkiisu waa u jabaya dabadii wixii laga geliyaana waa la mid iyadana iyadana soonkiisu waa uu jabaya wey waay wlxuqnatu xuqnadu waa waa irbada la qaato lakin halkan waxa logla jeeda idkhaalu dawa dawo weeyaan fii axad sabiileyn labada jid mid kamida la geliyo alqubul wadubur ayaa markaa la gelinaya wey irbadan caadiga ah ee laisku mudo taa laga qaadanayo barida oo kale maaha taas adubur waa dabadu weeyaan oo midkan waxaa dhacdaa marka waqtiyada qaar ka mid a oo kale dadka qaranka uxumadu aada ugu badan tahay dawo waxaa jirta dabada laga geliyo oo xumada jabisa taasoo kale weeyaan xuqunada imka jeeda markaa way ku milmaysaa dabeetana xumaddi way joojinaysaa ama xumaddi way ka jabinaysaa soonkiis waa jabay xaggan hore ibta kaadu kasoo baxaysan haddaa laga geliyo iyadana waa saasoo kale iyadana soonkiisu waa uu jabay marka alxuqna fi axad sabiileyn waa dawo la geliyo labada jid mid kamida ah, weeyaan irbada caadiga ah qofka lagu mudo ya waxaa loo qaybinaya un laba inay irbaddu ay tahay irbad halkii cuntada gelinaysa waxaan qofka la siinayo sida sida blucosta iyo falebada waxaa la lagu rakibo taas iyadu soonka waa jabinaysa qofkii lagu rakibo irbadaas xididka laga siiyo soonka waa quwadii waxay siinaysaa cuntada ama quwadii cabitaanka ayay siinaysaa waa halkii alakl washurb ayay gelaysaa irbada kale iyada qofka xumada xumad jabinta ah qofkii xanuunsanay marka lagu mudayo uun eh, ama eh, dhinaca ka qaadanayo gacanta ama baridaba u ka qaadanayo iyo soonkiisa waba yeeli mayso walqayu camdan iyo hunqaacada ogaan qofka iskaga hunqaaciyo iyadana soonka waa ku jabay oo rasuulku wuxu ala man darah man daracahu lqay qofka hunqaacadu ay soo qaado fala qadaa caleyh qofka hunqaacadu ay soo qaado ee ay ka xoog badato qalo laguma laha ya waman istaqaaa falyaqdi qofka iska hunqaaciyaana ha qaleeyo micnahaas kuwaaja weyaan wlwau waigii waa galmadii oo camdan fi lfarji camdan ogaan buu markaa iyadana ula imanaya fi lfarjina waa kula imanaya waay oo galmadu waxay ka dhacaysaa farjigii markaa camdan hadda eeg labadaba camdan baa ka horna camdan baa lagu qeyd kan dambena camdan baa lagu qeydayay gadaal waan ka arki doonaa marka kafaarada la bixinaya eh waxa weeyaan wadcigu waa inuu yahay qof u kasay oo garanaya inay rabadaan tahay oo og xaaraan inay tahay oo deetna saa qofki is ilowsanaa ayaa ku marka qofki is ilowsanaa waa ku walinzaalu i inzaal minidii oo soo baxda can mubaasharatin ku timaada mubaashara waa ixtikaaka jidhkiisii iyo jidhkii gabadha istaabtay dabeetna mubaasharadaasi jidhkooda istaabanaya ayaa waxa uu keenay inzaal waa min eyri jimac laakiin jimac maaha marka kaasina soonku waa jibinaya isaguna waay haddii laakiin mubaasharadu ayna inzaal wadan ka war mubaasharo jidhkiisii iyo jidhkii labadii jir baa istaabtay gabadha iyo ninka jirhkoodi baa istaabtay inzaalna musaa xasilin waxmaniyo ma jirto soonka ma jabay mise ma jabayo ma jabayo wuxuu ku jabayaa uun soo bixitaanka maxay manida waayo waxaad ka warantay nin baa seexday ama qof baa seexday maalintii rabaan isagoo sooman buu seexday uu riyooday isagoo hurda manidii baa ka timid soonka ma jabay mise ma jabayo ma jabayo soonko kama jabayo waa walxaydu iyo nifaasu labadaasna soonka waa jibinayan iyaguna walxaydu xaydka iyo walnifaasu nifaaska walow haba yimaadaanba maalinta aakhirkeeda iyadoo gabadha sooman oo daqiiqada harhsan yihiin daqiiqada wax yar ay harhsan tahay qoraxda walayna dhicin ayay umushay amaba dhiiggii caadadu ka yimid soonku waa jabaya waljunuun iyo waalida qofku hadduu waasho walciyaadu billaah idina qofka soonkiisa waa jabaya wlriddatu iyo riddada qofku diinta ka baxa iyadana soonka waa ku jabaya waay qofkii muqmacalahiga ahaa ee miir doorsoomay koomada galay haddii maalintii qeyb ka mid uu soo baraarugo ya walo haba yaaraatabe maalintaa rabadaanta wax ka mid a ah hadduu soo baraarugo soonkiisu waa sax markan isagoo sooman oo maalintii qeyb ka mid soomay oo soomanaa ayuu xanuunsaday koomuu galay muddo dheer buu ku jira soonkiisu waa sax maadaamuu juz qeyb ka mida maalintii rabadaan uu soomay ya waxa weya waa soonkiisa maalintaa sax buu ahaanaya laakiin haddii uu istiqraaq ku sameeyo maya wuu qalayn doona waxaa kala duwan waxaa kala duwan qofka seexday qofka seexday iyo qofkaa miyurdoos way kala duwanaanaya halkaas maalan nin baa salaadii arooriyo markii uu tukaday ya ama marku suxuurtayba uu suxuurtay salaaddiis waxba intuuna tukanba waa suxuurtay waa waa niyooday waa seexday wuxuu toosay uun habeenkii kale saqbarhkii mu toosay wuu hurday intaasoo dhan ba imse salaad ba ka tegi ya shan salaadood soo ma soonkiis ma sa ma soonkiis waa sax laakiin waa ka duwan yahay qofkii miyuur doorsamo isaga kaa miyuur doorsamo isaga maya waayo kan hurdaa waa la toosin karaa isaga haddana toos oo la toosi wuu toosaya lakin ka miyir doorsan haddana toos ma toosaya ma toosaya halkaas kala duwany sidaas kala duwany wayustaxab waxaa la suneeyey fi sawm soomka dhexdiisa waxaa la suneeyey alaaatu ashyaa saddex shay ayaa la suneeyey tacjiilu lfiri afurka dedejintiisa afurkii la dedejiyo dedejinta maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa mar alle marku qofku uu xaqiiqsado inay qoraxdii ay dhacday inuu afuro un dib u dhigin oo aanu sugin inta xidiguhu soo baxayaan ama dhulkuba u madoobaanay aanu sugin ee markuu xaqiiqsadu ogaado in qoraxdiibay dhacday ya inuu uu afuro afurka marka dadejintiisa waa noocaas ee maha micnaheedu iyadoo weli qoraxdii ayna dhicin ha afuro maaha iska ilaali halkaa hadda waxaa muhiima muadiniinta nimanka muadiniinta dadku qoraxda ma egtaan dadka miyigaa laga yaaba meelaha miyiga jooga inay qoraxda egtaan lakin dadka magaalooyinka joogaa waxay ku afuraan aadaanka aadaanku ma aadaanku ma la dhegeystaa qof waliba afurkiisu soo qaadanaya hortiisu soo dhiganaya soma hadda ya dabeetna marka la aadaamo aadaankaasu sugaya marka la aadaamo wuu bilaabaya muadinku hadduu qaldamo isna wuu qaldamaya sidaa awgeed muadiyiintu halkaa waxay noqonaysaa inay aada u hubsadaan maadaama oo dadku abarkooda warkooda ku afurayaan ila war buu usheegayaa warkuu usheegay maadinku waa maxay salaadii waqtigeedii salaaddii maqrib waqtigeed wuu soo galay ya qofki afuri waa afuri karaa markaa wey micnaheeda noocaas marka waynu noqdo muadinka shuruuddiisa waa kamid ah in caadilin noqdo cadaalad in caadilin noqdo marka waynu aada u hubsadaan aada iyo aada laska hubsa oo muadinku aanu aadaamin ilaa uu xaqiiqsado in waqtigii uu gaadhay wa tahiir suxuur iyo suxuurta dib loo dhigo iyaduna waa sunna weeyaan oo habeenka qeylkiisa dambe in la suxuurto waxa bannaan in gelinka hore la suxuurto habeenkii in dhexda laga suxuurto aakhirkan in laga suxuurto waxaana ugu fiican in la suxuurto xaggee laga suxuurto aakhirka laga suxuurto iyagoo wanaagsan waxa ugu fiican lagu suxuurtaana waa timir waxa ugu fiican in lagu afuraana waa timir ya timir timirta ugu wanagsan wax lagu afuro timirtu waa shay macaan marka qofku waxay dhahan culimmadu laba arrimoodba way way leed laba faa-idaba way leedaho qofku markuu maanta o dhan uu soomanaa ee waxba aanu cunin waxna aanu cabin jidhkiisa quwaddii quwaddiisa baa yaraanaysa markuu timirtu cuno timirtu waa macaan shayga macaanna wuxuu soo celiyaa quwaddii jidhka dib u soo celiya ka quwaddii baa usoo noqonaysa taasi waa mid waa talabaade iyadu way fudud oo si dhib yar buu dheefshiidkii oo wax culus markaa kuma noqonayso markaa midhicirada si dhib yar bay u dhex maraysa dabeetana qofku wixii dambu ka dabageeyaa waxa weyaan way ficnaanaysaa laakiin haddii uu shay culus uu cuno ya waxaa laga yaabaa in dheefshiidkii ay dhibaato ku keento bimacnaa jihaas lhadmigi markaa sidaas rasuulkeenu alayh isalatu salaam wuxuu sheegay in lagu afuro timir hadduu qofku timirta waayana xasa xasawaat min ma xasawaat min ma xoogaa biyo ah ya halkaa arrin baynu haddaba baraarujinayna arrintaas oo maxay waxa weeye tacjiil fitr suu sheeku inaguma odhan tacjiil alfitr afurka dadejintiisa sooma laba arrimood ba waxa la rabaa in horo in horo loola yimaado labada arimood ee hore loola imanay labadaba in laswaafajiyna waa la doonaya in afurka la dedejiyo waa la doonaya salaada maqribi hore loo tukadana waa la doonay labadaba oo rasuulku alayhi salatu wasalaam salaada maqrib horeu tukan jiray waxaana uu ka bixi jiray salaada iyada oo qofku leebka uu gano ama shayga uu tuuro halka uu ku dhacay isagoo arkaya bimana dhulka iftiina ayuu salaada ka bixi jiray marka waa sunne in salaada maqrib hore loo tukado waxaa kala sunna qofkii somanaa afurkiina in la dedejiya waa sunna weeyaan labadibaad waa lasu waafajinaya see lasku waafajinaya waxaa lasku waafajinaya siduu rasuulku sameeyey caleyhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray biyo ama meedho timira buu cuni jiray markii marka gabalkuu dhaco wuxuu cuni jiray midhadh xoogaa timira ayuu cuni jiray ama waxoogaa biyaaba cabi jiray deetna salaada tukan jiray kabacdi qofka hadduu doonayo afurkiis buu kusoo noqon doona marka iminka labadiiba way soo xasilan soo maarti so labadiiba soo xasilay maxaa soo xasilay afurkiina hor waa afuray waa kan timir buu cunaa oo aan afurin salaaddii muu tukanin timiriyo biyo ayuu cabi salaaddiina waa tukaday saasaa la doonaya lakin inagu maxaynu samaynaa afurka o dhan ba halkaan la soo dhigayaa alaabo dhan oo fara badan baa la soo dhigayaa waa la dhergayaa ilaa la dhargo lagama kacayo deetna salaadii maqriba dib loo dhigay salaadii maqriba dib udhacaysa afurkii wuu dedejiyey laakiin maqribkii uu dib u dhigay marka waxa la doonay maqribkiina hore loo tukada la doonay maa qofku wax yar ha cuno kabacdina markuu soo tukoodo hadduu u baahan yahay inuu cuntadii sii wato ha ku soo noqdo marka saasay noqonaysa wa tarku lhujri min alkalaami hadalkiisa xun alkalaam alfaaxish hadalka xun inuu iskaga tago wa tarku lhujri min alkalaam hadalkiisa xunna inuu iskaga tago oo waxay noqonaysaa caydi iyo xanti iyo waxyaabaha kale lamidka ee aan wanaagsanayn inuu iyana iskaga tago marka hadalka xun in laga tagaa maxiliga soonkuba mustaxab tahay ya mise waa mar walba mar walba marka soonku masirata ya a waxbaan ka a min ka tegi taakhiir sucuurka taakhiir suxuur waan akriy mala dib loo dhiga yadan waan akrina wayaxrum siyaamu khamsata ayaam shan maalmood soonkooduna xaaraan ayuu noqonaya in la soomo alciidaan labada ciidood wa ayaamu tashriiqi iyo ayaamu tashriiq athalaata ee saddexda ah ayaamaha ayaamu tashriiqa saddexda ah ayaamu tashriiq waa kuwe oo saddexda ceshe ka dambeeya ciidda la yidhaahdo ciid al adxa wayukrahu waxaa la karahsaday sowmu yowm shaki yowmu shakiga soonkiisna waa la karahsaday ilaa an yuwaafiqa in waafaqa mooyaane caadatan lahu caada uu leeyahy yowmu shakigu waa goorma bisha shacbaan imika nagu soo dhowa nagu so dhowda ilahay ramadaan ramadant wata foodina haysaaba ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala inuu caafimaad qabi nagu gaarsiiyo kuway waxay ku dhamaataa sagaaliy labaad sagaaliy labaatan waxayna ku dhamaataa soddon haddii bisha la arko sagaaliy labaatan markay tahay haddaa bishii la arko ya oo bilatay sagaaliy labaatan bay ku dhamaatay rabaadna koo noqonaysa haddii la arki waayo soddonka shacbaan baa la buuxinaya habeenkaa la arki waayo bisha ee soddonka shacbaan la buuxinayo in la soomo ma banaana waa yowmu shaki ya inuu qofku markaa uu yidhaahdo intaasoo ramadaan noqotaay iska soon ma banaana waa ramadaan iska soon inuu qofku yidhaahdaa ma banaana halkaas haddama garata oo maadaama la arki waayey oo sagaal iyo labaatan markay ahayd bishii la eego la arki waayey habeenkaa soddonaad inuu iska soomo idu ma banaano xaaraam weya yowm shaki la dhahda marka wayukrahu sowm yowma uu sheekhu sheegi wey ilaa an yuwaafiqa caadata lahu markuu leeyahayna caado uu leeyahay waa inuu waafaqo markuu leeyah caado uu leeyahy waa inuu waafaqo waxa weeyaan hadduu soomi jiray khamiista iyo isniinta hadduu soomi jiray wiigii wiigii wuxuu ka soomi jiray maalin kastoo sniina iyo maalin kastoo khamiisa deetana maalintii soddonaad ayaa waxay noqotay maalin isniina soon marka wuxuu soomi jiray sunna abuu soomi jiray soo oo isniin kasta ahaa marka waxay waafaqday caadadiisii wuu soomi doonaa isagu isagoo u banaanta marka la soomo oo makruuh maaha fii xaqihi saas weyaan waman waia fii nahaari ramadaana qofka rabadaan dhexdeeda galmooda galme la yimaada maalin rabadaan maalin weeyaan habeenkii maha waa maalintii fii nahaari ramadaan caamidan xaalow yahay miduu kasaya fi lfarji farjigiina markaasu uga galmooda uga taga fa caleyhi korkiisa waxaa ahaaday alqadaau qalay walkafaaratu kafaara korkiisa ahaatay sonka waxyaabaa jabiyaa imisuu inoogu soo sheegay wuu soo tiriyey soo ma imisuu kusoo dhigay afar base ya toban u badiyey soo mahayn ya wax alliyo waxaa soonka jabiye oo dhan qofka hadduu la yimaado soonkiisa uu jabo qalun buu la imanaya marka laga reebo alwad ama aljimac hadduu wax cuno ama wacbo ama iska honqaaciyo ya hadduu qofka ogaan iska honqaciyo yadana soonkiisa waa jabaya waxa weeyaan xuqnadii arrimaha uu soo tilmaamay oo dhan ee soonka jabinaya qofku hadduu la yimaado oo soonkiisa uu jabo qale keliyun ba laga doonaya laakiin haddii uu soonkiisi ku jebiyo biljimaac wai hadduu ku jabiyo waxaa laga doonayaa laba arrimood qallaha waa laga rabaa arrinka labaad u raacayna waxa waan kafaara laga doonaya kafaara ayaa laga doonaya kafaaradan isaga inoo sheegi doona waay cunitaanka iyo cabitaanka isaguna waa camdan siduu nagu yihi qayga iyada ma garanaysaa muxuu ahaa eh, tacamud alqay soo ma ahayn ya ama alqay camdan akliga shurbiguna waa lamid akliga shurbiguna waa lamid hadduu cuno ou cabo isaga oo is-ilowsan soonkiisa jabi maayo lakin hadduu isxusuusan yahay soonkiisu waa hadduu isxusuusan yahay soonkiisu waa u jabay waay kafaarada maxay noqonaysa hadaba wahiya cidku raqabatin muminatin addoon muminada xoreynteed weeyaan fain lam yajid hadduuna helin fasiyaamu shahrayn mutataabicayn waa laba bilood isku xiga soonkoodii wey fain lam yastatic hadduu keri waayo faicaamu sitiina miskiin lixdan miskiin goyntoodu weeyaan likulli miskiinin muddun miskiin kasna waxa mud cuntaa marka kafaaradu qor marka waa way tartiibsantay marka hore waxaa la odhanayaa addoon xore addoonkii buu waayay waxaa la odhanayaa laba bilood oo isku xiga oo waxba aan loo dhexaysiinin soon baa la odhanaya taana uu keri waayo way ku adkaatay ya waxaa la odhan doonaa lixdan miskiin quudi oo miskiinkii mudcuntaasi saddexdaasi ukala ukala way kala horeysaan saas u tartiibsantay saddexda baad u keri waayo ka war addoonkiina u waayo wuu soomi kari waayo waana faqiir waxba haysto waxay ku noqonaysaa dayn saddexdaa kii uu awoodo hadhow tale uu helo ayuu la iman doonaa saddexdaa kii uu karo ya dayn ku maqan bay ahaanaysaa waman maata qofka dhinta wa calayhi siyaamun soonna lagu leeyahay wa calayhi korkiisa wahaaday oo lagu leeyahay siyaamun min ramadaan soon baa ramadaan lagaga leeyahy ucima canhu waa laga quudin doonaa likulli yowmin maalin kastaba muddun mud ba markaas laga quudin doonaa qofka dhinta iyadoo soon rabadaan lagu leeyay iyadoo soon rabadaan lagu leeyay waxa weeyaan waa laga qoodin doona waa laga qoodinayo maalintii mud cuntaa ayaa waxa weya miskiin la siin doonaa sida uu sheekhu sheegay waa almadhab اljadiid madhabka jadiidkaa wey ee imaam shaafici raximah اllah madhabka qadiimkiihii waxau odhanayaa laa yatacayan licaam madhabka qadiimka ah icaamku maha waajib imika halku wuxu icaamka waajiba ucima canhu likulli yowmin muddun maalintii maxaa laga bixinaya mud cuntaan ee waxaa banaan weliga waxa u banaan inuu ka soomo waaba sunna wey mar haddii qof qofka dhinta iyadoo rabadaan lagu leeyahay rabadaan iyadoo lagu leeyahay qofka dhinta weligiisa waxa sunno ah inuu ka soomo weligiisa waxa sunno inuu ka soomo wa sunna weyaan adama arta ya maxaan idhi adiga adiga qalinka gashanaya jaabadda ha ya waalidku waalidka laga soomaya saasna dhahno maxaan idhi ayaa ay tahay inuu ka soomo inuu ka soomana waa sunna weyaan inu ka samaana maay marka maxaa meesha soo baxay waxay naga soo baxay madhabka qadiimkaa madhabka qadiim madhabka jadiidka wuxuu odhanayaa cuntun baa laga bixinaya icaam cuntun baa madhabka qadiimkani muxuu ohanayaa waxa banaan in laga soomo bal waaba sunaba in inuu weligiis uu ka soomo yaa sunno ah waxa kalee banaan in cunto ka bixiyo labaduba banaayi keebaa laakiin sunna ah waxaa in laga soomo saasaana muctamada qowlka raajixina waa saas wey wshaykhu odaygii in cajaza can soomi soomkii hadduu kari waayo yuftiru waa furi doonaa wayucimu can kulli yowmin muddan wayucimu can kulli yowmin muddan maalin kastana mud ayuu miskiin siin doonaa quudin doonaa odaygii islaantana waa la mid in cajaza can soomi soomkii hadduu kari waayo uu kariba waayo inuu soomo ya yufir waa fur doona wayucim waana quudin doona can kuli yawm miskiin buu quudin doona can kuli yawmin maalin kasta muddan mid cuntaabuu siin doona wlxaamilu gabadhii xaamilad ahayd iyo wlmurdicu gabadhii ilmaha nuujinaysay naaska in khaafataa calaa anfusihima nafahooda hadday u baqdaan afarataa way afureen labadooduba wa calayhim alqada korkoodana waxa ahaaday ala qala laga doonaya wlaadihima awlaadooda hadday u baqdaan afarataa way afuri doonaan labadooduba wacalayhim alqada walkafaara korkoodana waxaa ahaaday kafaaray iyo qale can kulli yowmin muddun maalin kasta mud bay bixin doonaan wa huwa mudkina riqnun wa ulun bilciraaqiyi weeyaan wlmariidu kii xanuunsanayay wlmusaafiru kii musaafirkaa safaran awiilan safar dheer yufiraan waa afuri doonaan wayaqdiyaan wayna qalayn doonaan alxaamil waa gabadha uur kale wey iyo almurdic gabadha ilmaha nuujinaysa weeyaan waa labadaas labadaas wuxuu noogu qeybiyey sheekhu laba ayuu noogu qeybiyey labadu qaybi waxa weeyaan inay u baqdaan naftooda uun naftooda keliya inay u baqdaan iyo inay u baqdaan ilmahooda marka marna waxay u baqanayaan hadday soomaan nafteyda u baqanaysaa inay daciifto ay taag darrayso ayay ka baqanaysaa marna waxay u baqanayaan naftooda uma baqanayaan laakiin ilmaha ayay u baqanayaanoo ilmahan caloosh ku jira ama ilmaha la nuujinayay u baqanaya labadaas lagu qeybiy hadday naftooda u baqdaan way afuri doonaan baqashada wax kale maaha waxaa loogala jeedaa inay halaagsanto ama dhibaataba ay soo gaadho mashaqa inay soo gaadho calaa xaal mashaqa inay soo gaadho haddii laakiin aanay intaa ka baqanayn way soomaysa inay soontaa laga doonay inay soontaa laga waay way afuri doontaa markay afurtana way alayn doontaa maxaa haay inay u baqato ilmaha soo maa haddii ilmihii u baqatana isla ilmahaas wuu dhiman doonaaba ama dhibaatooyin baa soo gaari doontaa hadday saas tidhaahdo way afuri doontaa maxaa laga doonaya marka maalmihii afurtay inay qallayso kafaarana ay raaciso qalay maxay israacinaysaa kafaar waa goorma lakin markaas waa marka ilmaha ilmahay waa afartan ilmahay ilmahay u baqanaysa marka qofku hadduu cid naftiisa maaha cid kale hadduu afuro labadaasa laga doonaya cid kale hadduu afuro gabadhan cid kale waa nafteeda ma cid kale waa afurtay soo ciddaa kale waayo waa ilmihii cidda kale waa afuri kara waayo maala meel buu dab ka dhacay dab baa dhacay dabkii bay noqotay in la baktiyo ragga baktiinaya ma baktin karaan ilaa waxnay cunaan waxnay cabaan dad bay badbaadinaya markaa meesha ku jira marka dadkaa wax soo badbaadinaya inay wax cunaan bay noqotay ay afuraan waana rabadaan way sameeyiin way afuri doonaan naftooda maaha na nafaha kale waa afureen soo ma waxaa laga doonayaa maalmahay afuran qalle iyo kafaara labadu waa laga doonaya sidaana kale weya wlxaamil wlmurduci in khaafataa cala anfusihim nafud hadday u baqdaan aftalataaway afuri doonaan wa calayhim alqada qalena waa lagu leey ala korkooda ahaaday wain khaafata cala awlaadihima awlaadooda hadday u baqdaan aftarata way afuri doonaan wa calayhim alqada walkafaara qahola kafaara ayaana korkooda ahaaday can kulli yamin muddu maalin muddu bixin doona cuntaa wa ridqun masuulatun bilciraaqiy walmariidu kii xanuunsanayay iyo walmusaafiri kii musaafirkaa ah safran awiilan safar awiila yuftiraan way afuri doonaan wayaqdiyaani wayna qalayn doonaan safarka maaragtay awiilka waxa weyaan waa safarka salaada lagu gaabinayo marka way afuri doonaan maalmahaasina way qalayna hadduu qofku uu musaafirkii uu soomana soonkiisu waa sax weeye ka xanuusanaya hadduu iskallifuu soomana iyaduna waa sax weeyaan halkaasaynu ku daynaynaa wsala allahu waslama wbaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin